bismi اllah الرحman الرaحيم alxamdu لlah رb العaalamiin وslى اllah عlى mxamedi وعlى ali mxamed rabi اshrax lii sadrii وysir lii amrii waxlul cqdaة min lisaani yfqahu qowlii qaala اlmuصنif raximah اllah fasl fii ma walaa walaata wain almushabahaati bilaysa icmaala laysa ucmilat ma duna in maca baqana fi watartiibin zukin وسبق حرف جار أو ظرف كما بأنت معنيا أجاز العلماء والرفع معطوف بلكن أو ببل من بعد منصوب بملزم حيث حل وبعد ما وليس جر الب الخبر وبعد لا والنافي كان قد يجر في الناكرات أعملت كليس لا وقتليلتا وإن ذا العملا wmaa lilaata fi siwaa xiinin camal waxadfu dirafci fashaa walcagsu qal wuxuu yihi sheekhu faslun ay haadaakani faslun fasal wey fasalka oo kaa inun ahaaday fii ma maa dhexdeeda walaa iyo walaata iyo laata waa in iyo in madkuuraadaasoo almushabahaati lagu shabahay oo loo ekeysiiyey bilays layse lagu shabahay waa afartii xaraf aynu naqaanay ee la odhan jiray alxuruuf almushabahatu bilayse kutubta horeaynu kusaabana soo ma garanaysa intii munadma kaaga dhigaya sheekhu raximah ullah xuruuftan afartaa waa maa iyo laa iyo laata iyo in e laysa lagu shabahaa waxaa lagaga shabahaa kow xag camalfalka afartanba yarfacna alisma wa yansibna alkhabara ka laysa sidii laysa yo camal fali jirtay ahayd tarfacu lisma wa tansibu lkhabara sooma garanaysaan iyaguna ismigana way rafcinayaan khabarkana way nasbinayaan waa ta koowaad waa fi nafyi sow laysi nafyi ma faa'idayn jirin iyaguna nafyi bay faa'iidaynayaan saddex afartuba waa ta saddexaade laysi waxay faa'idayn jirtay nafyulxaal cinda alidlaaq marka la idlaaqo ya xaalka aan fikirka oo markaad leedahay laysun laysa zaydun qaa'iman zayd ma taagna hadda wey xaaladdan jooga weeyaan iyaguna nafyul xaal bay anfiyayaan waa imisa sow saddex ma aha dukuulka iyo gelitaanka hay gelayaan maxay jumla ismiya dukuulka iyo gelitaanka hay gelayaan jumla ismiya laysiyay gelaysa soo jumla ismiya may gelin kuwana jumla ismiya gelayan jumla ficliyana way geli karaan arrinta shanaad ay ka shabahaan waa filjumuud xagga qalaylka wey mjirta mala taru aslan oo itifaaq asoo mahayn ba layse sidaasoo kale kuwana xuruufaba la dhahdayo xuruufta ma la bedbedelaa waa maya mooye shantaa dhinac bay ka shabahayaan xuruuftani layse haddaba iskama shabahayaan une shantaa dhinac bay ka shabahayaan waayo wuxuu yidhi sheekhu ucmilad daqaada markaad laqmaynaysaan ucmilad soo ma arkaysaan ucmilad soo qaado ucmilad waa la camal siiyey ma ma ayaa la camal siiyey icmaala laysa layse camalsiinteeda oo kale duuna in in sokadeed xaalada ay ahaatay maadu intii azaa'idati zaa'idada ahayd maca baqa nafyi maca baqaa'in nafi nafyi baaqi ahaanshihii la jirkii xaalada ay ahaatay maadu wa tartiibinay wa maca baqaa'i tartiibin tartiib baaqi ahaanshaheed la jirkeed xaalada ay ahaatay maadu tartiibta oo zukina la ogaaday huwa tartiibka waajaaza culamaauda damba taga wowga yar qaado xag ugu dambayso tag waajaaza way baneeyeen alculamaau culimmadu waxay baneeyeen sabqa xarfi jadin wa majruurihi xarfu jar iyo majruurkiisa soo hormarkiisa ayay baneeyeen wa darfin ay wa sabqa darfin daraf horumarkiina way baneeyeen wadaalika tusaaluhu kaainunka qawlika qowlkaaga iyo wixii lamid ah weeye aad ku qawshid ma bi anta macniyan iyo wii lamid ah aad ku qawshid sheekhu wuxuu leeya raximah llahu tacaala wuxuu usoo horeysiye xuruuftii maa buu usoo horeysiiyey maadani waxay qabanaysaa buu yidhi camalka laysi ay qabato oo kale camalfalka markaynu eegno nawaasikda min xayu daatu markaynu ka eegno misaa loo qaymin jiray afcaalu wa xuruufun m saasama afcaashii waxaanu soo qaadanay maxay kaana iyo walaalaheed oo saddex iyo ama saddex iyo mise ficil bay saddex iyo labaatan ficil bay ahayn kolkaa toban baynu soo ilxaaqina waa kitaabkii noo qorayy saddex iyo tobansaddex iyo tobankii aynu naqaanay ahay ka kaana dalla baata adxa asbaxa amsaa wasaara laysa zaala barixa fatia wanfaka so intaas ma saddex iyo tobankii aynu naqaanay inta kalena maxay eh, ahayd bimacnaa saara fi lafcaali cashrun taxawala aada caadar jicli taqnam waraaxa qad istaxaal irtada faqcud waxaara fahaakaha wallahu aclam sointaa mahayn saddex iyo labaatankaa ficil waynu soo qaadana saddex wa afcaal bay ahaayeen wuxuu soo geliyey qayb ah xuruuf ya min xayudaat markaan ngan ila xuruufiyo afcaal maanu qaybnay afcaasha laba qaybood kala inoo hadhay ila saddex bay ahaayeen xuruuftuna saddexa waa lixda markaa soo mahayn xuruuftiina mid mid noo tilmaamayaayo waa alxuruuf lmushabahatu bileyse oo afar ah ayuu soo hormariyu inoo sheegay waaya haddaba maadu may camal fashaa mise ma camal fasho reer banu tamiim luqadooda wax ma qabato reer banu tamiim soo ma garanaysaan luqadooda wax ma qabato waxay iska leeyihin iyagu maa zaydun qaaimun zaydun waa mubtada qaaimunna waa khabar maadu waxba ma qabanayso cinda bani tamiim amaa nimanka ahlulxijaajka qur-aanku luqadooda kusoo degay miya sida layse oo ayay u camal falaysaa qur-aankayna ku sugan tahay maa haadaa bashara haadaadan waa ismigeedii basharanna waa khabarkeedii weeye culimo maa hunna ummahaatihim eeg hunnadan waa maxay waa ismigeedii ummahaatina waa khabarkee ile waa mansuub marjumana saaliman marjumana saaliman waaya mmaalihii iyaaska u ahaba mise maha mise meeloodba qiyas baan jirin laga jamciyo lixbaasma waqisu fii ditawa naxwi dikra wa dirhamin musaqarin wa saxra wazaynabin wawasfi hayr alcaaqili waayru da musallamun linaaqilidii weyaan umun iyo kuwaas waxaa looga keenaa maxay qiyaas maanta qiyaas waa intaa horan inta kale carab baa loo daba fadhiya len maa huna iyo khabarkeedii wey baytushaacirkaasa lamida abnaa'uhaa mutakanifuuna aabbaa'uhum xaniqu suduuri wamaa hum wlaadaha adag kaaga muxuu qoraya mxidina ma isku mid unba saasumuu qoraya miya waa baxrulkaamil weeyaan وأنا النذير بحرة مسودة تصل الجيوش إليكم أقوادها أبناؤها متكنف آبائهم حنق الصدور وما هم أولادها وحيري وأنا النذير أنا وديانا يبوي بحرة من كدقى يبوي قوتو قوتو ما تغنى قوتو كدقى يبوي أما علبان كدقى يبوي guutadaasoo muswadatin la madoobeeyey tasil waxa soo gaadhsiinaya buu yidhi arju yuusha ciidamada ilaykum idinka xaggiinna aqwaaduha kuwa garwadeenka ka ah ee hogaaminaya idin soo gaadhsiinaya abnaa'uhaa xarbada inamadeedu mutakanifuu aabbaa'ihim sayidyaalkooda iyo aabbayaashood kuwa hareera tumano hareereeye wey xanaqu suduuri weeye kuwo laabtoodu ay hurayso wamaa humuu ayagu manay ahaan awlaadaha xarbada inamadeeda maaha kuwo dagaalkuu dhalay maaha aqiiatan lakin waa majaas waa majaas oota laska idhaahdo haaulaai banul xarbi ba laska idhahda waa majaasaan wey maxalushaahidka maad garanaysaa marka eeg mutakanifuu aabaa'ihim in la idhaha wey mutakanifuuna mutakanifuuna abaahum saas yuri miya waaya eeg abnaa'uha waa mubtada horta mutakanifuunana waxay noqonaysaa maxay khabarkii laba mid ba adaba kuu banaan mutakannifuna haddii sidaa aad tiraadid ood ku daysid sida abaadan waxay ka dhiganaysa maxay faacil bay ka dhiganaysaa soma ya haddii kalena waxay noqonaysaa inaynu uliaafa inaynu nidhaano mutakanifu aabaaihim oynu nuunka liliaafu geynad mutakanifu ya aabaa'ihim bay noqonaysaa ila wajhu tagsiir xanaqu suduurna waa lamid waa khabar labaad weeyaan maxal shaahidkeenu laakiin waa maxay wamaa humu awlaadaha humtani waa maxay waa ismigeedii awlaadana waa khabarkeedii wey awlaadana waa khabarkeedii wey haddaba cinda alxijaaziyiina shuruud bay ku camal fashaa bisittati shuruudin lix shardi waa in laga helo iskama camal fala sow lix shardi waa in laga helo lixdaas shardi sheekhu saddex buu sheegay afar ba dhammayna afar buu sheegay sheekhu duuna in horta in la'aanteed waa inay tahay intii naafiyada ahayd maaha intu hadday naafiya tahay way sii adkaynune waa intii zaa'idada ahayd in zaa'idaa waa inaan la daba dhigin waa masle fahni oo waa inaan la odhan maa in zaydun qaa'iman waa inaan la odhan haddee in zaa'idaa dabadeed haddee la ziyaadiyo ilaa intu way qaybsataa luqa alcarabiya intu waa imse imse noqotaa afar bay noqotaa in zaa'idaa iyo in shardiya iyo in naafiya ti kale maxayd iyo in masteriya sooma saased maxayd ya shardiye iyo zaa'ide iyo ya maxayd wa in alaa arbacati aqsaami wa haadihi takhtasu biاlaxkaami shardiyaة wahiy alati tuasilu kadaka takfiifu alati tutaqalu waziida fima in yaquumu axmadu nafyu ad ataa warabi axmadu amniyadii baan ku qaadana soma markaa waaba intaad dayana kaa kala lumin waa in zaa'ida iyo in shardiya in mukhafafatun min athaqiila iyo in zaaidaade intaamaynaan markaa u fiirto inta zaaidadaa la diidaya markaa eeg maa in zaydun qaa'iman ma odhan kartid maxaynu odhananaa maa in zaydun qaa'imun baynu odhana waan iska godana ma camal falas camal falkii wuu buraya haddee in zaa'idaa la daba dhigo maaday war intaa ma isla fahne maa in zaydun qaaimun ayaa la odhanaya halkaa kuuku sheegay shardiga duuna in buu kula sheekhaa sheegayba minhaaj laba xantaa la odhan jirta sooma ya dayna maalig ba ka hortaagan ba kuu caddaynaya maxaad meel kale waxbaa keeni duuna indhe shardiga labaad waa maxay allaa yantaqiba nafyu biilaa nafyu waa inaad ilaa lagu burin ijaab bay noqonaysa haddaa ilaa lagu buriye moogta soo maadu nafyi may faa'idaynin ilaa hadda inu keeno mubat ba hadalkiisku bedelaya mujab isku bedelaya ilaa waa inaan lagu buri halkuu ku sheegay maca baan nafyi buu guri shuruudii guradaad ka kenkeenyt fududaa soo ma aragti maca baan nafyi buu guri sheekhu oo waa maxay tusaaluhu maa zaydun ilaa qaa'iman ma odhan karti maa zaydun zayd ma aha ilaa qaa'imun waa mi taaganun maa zaydun zayd ma aha ilaa qaaimun waa mi taaganun zayd mi taagan buu yahay eeg maa antum idinku ma ihidin ilaa basharun biniaadmi unbaa tihin misluna anaga oo kala wamaa ana anigu ma ihi dhan nebi maxamedow ilaa nadiirun digun baan ahay eg wamaa muxamadun muxamed maaha ilaa rasuulun rasuulun buu yahay maadan waa la buriyey maxaa lagu buriyey ilaabaa lagu buriyeyba ma camal falada marka waa ka mubtadiye khabarun baa la odhanaya ee ma odhan kartid wamaa muxamadun ilaa rasuulan ragmatada wamaa muxamadun ilaa rasuulun ba la la soco qacidada ilaa maadii baa la buriyey maxaa lagu buriyey ilaabaa lagu buriyey shardiga labaadna soo mahayno shardiga saddexaad anlaa yataqadama khabaruhaa calaa ismiha khabarkeedu waa inaanu ismiga ka soo hormarin maa qaaimun ma odhan kartid maa qaaiman zaydun khabarkii baa iska soo yar taqadumayo ismigana wuu iga yar taahurey waa sax ma odhan kartid halkuu ku sheegay wa tartiibin zukun bu uri sheekhu tartiib la soo ogaaday halkee lagu soo ogaaday walaslu fi lakhbaari an tuahara wajawazuu taqdiima id laa dar asalka horta maxaa wa wاlaصl fi اakhbaari an tuakhir dee tartiib ba asla mubtadiya khabarka maxaa aslo tartiib sooma inuu mubtaduna horeeyo khabarkuna u dambeeyo tartiibtii aynu soo barnay baa mubtada wal khabar aynu ku soo barnay sidiisa waa inuu yahay markaa odhan maysid maa qaa'iman zaydune iska rafci maada lama camal siinaye maa qaa'imun zaydun dhe mubtadiya khabar iskaga dhigsha mise shartaynu hayna ya saddex dhahadda culimo wasabqa xarfi jarin aw darfin kama halkaas sharti cad muu tilmaamin laakin wuxuu ku tilmaamayaa macmuululkhabarku waa inaanu soo hormarin macmuululkhabarku waa inaanu khabarkae ka soo hormarin ilaa daraf iyo jaar iyo inuu yahay mooyaane hadduu daraf iyo jaar iyo u yahay waa soo hormari karaa waayo liannahum yatawasacuuna fi duruufi wاlmajruuraati maa laa yatawasacuuna fii ayriha sooma maa laa yatawasacuuna fii hayriha idan macmuululkhabar waa inaanu soo taqadumin waa inaanu he soo taqadumin oanu soo hormarin haddii aanu ahayn daraf iyo jaariye majruur hadduu darf iyo jaariye majruuriya iyaga waa la ogol yahay masla fahne tusaalu kuu keeno wuxuu ku yidhi maa bi anta macniyan buu kugu tusaaleeyeba eega maadan waa maxay t tacmalu camala laysa waa xijaaziya anta waa ismigeedii macniyanna waa khabarkeedii macniyan oo khabarkii hele waa ismi mafcuul eh macmuulu khabarkii baa soo hormaray oo bida waa la ogolyahy markaa waayo b waa maxay waa jaariye majruur liannahum yatawasacuuna fi duruufi walmajruuraati ma la yatawasacuuna fii hayriha way banaantaha markaa yada taas way banaantahay oo la soo hormarin karaa imisaynu haynaa ya afar dhahade afar shee dib muna sheegin ka shanaad waa maxay alla tatkarara ma ma waa soo noqnoqon ibnu caqiilkaa idiin dhigaya maad waa inana soo noqnoqon ma ma zaydun qaaimun ma ma zaydun ma arinku ma aha ma zaydun zayd maaha qaaimun mu taagan ma ma zaydun qaaimun haddii soo celceliyo maadi ma camal falasay mubtadiya khabar iskaga dhig waa imisa shan shardi sow maaha shardiga lixaad anlaa yubdala min khabaryaha muujabun khabarkeega mid muujaba waa inaan laga bedelin eeg u fiirso iyadu muujab may ku camal fashaa mee manfiya ku camal falaysaa maadi soo maa maadu muujabkan waa camal fashay soo maa marka maxaa la samaynayaa anlaa yubdala min khabariha muujabun khabarkeeda waa inaan laga bedelin mid muujab ah tusaale maa zaydun zayd bishayin shayba ma aha ilaa shayun shay un mooye shaygoo laa yucbahu bihi aan la danaynin khabarkeega maxaynu ka bedelnay ma zaydun bishayin maxaynu ka bedelnay khabarkeygii maxaynu ka bedelnay de ilaa shayun muujab baynu ka bedelnay waayo ilaad nafyigii buriso soma intiaad muna muujab noqon ilaa shay intan waa muujabte mina muujab ahayn maadnu muujaba kuma camal fasho idan khabarkeygii baynu muujab ka bedelnay sooma markaana hee noqon mayso oo bishayinta mubtadi khabar ba laskaga dhigaya mubtadi khabar ba laskaga dhigaya marka waa mise shardi lixdaa shardi ayay ku camal falaysaa cinda alxijaaziyiina cinda banu tamiimna maba camal falaysaba warkaas inuu si fiican aad u fahanteen baan filaya waayahay laqmada eega adaba ucmilat naa'ibu faacilkeedii waa maada icmaala laysa waa mafcuulu muطlaq mubayinu linawci caamili duuna in maadaa laga xaalaynaya maca baqanafyi maadaa laga xaalaynaya wa tartiibin maada lafteeda laga xaalaynaya zukina naa'ibu faacilku tartiibka u celi wowa aado wa ajaaza culama dhan nadmi bu qasriye wa ajaaza culamaau sabqa xarfi jari min baabi idaafati masdari ilaa faacilihi bacda xadfi mafcuulihi mafcuulkiisina waa la gooye sabqa xarfi jarin xarfi jar kaliya hormaraya meesha waxa go-an macuuf iyo xarfu cadafkina way go-an yihiin misle fanaynta ma anta bimacniyan na waa intaynu u soconaba oo maadan waa tii camal falaysay antana waa ismigeedii macniyanna waa khabarkeegii tusaalehan muxuu kugu adeeyey macmuululkhabarku inuu soo hormari karo haddii uu yahay daraf ama jaariyo majruur macniyanna waa ism mafcuul asalkii hore ayaa ahaa macnuuyanbuha macnuuyan buu ahaa kadibna iyadoo macnuuyan abaa la yidhi ida ijtamacat ilwaaw wa sabaqa axaduhumaa bisukuun ay qulibat ilwaawu yaaan wowda yaa bedel uma udkimat ilyaau ilya yadi baa yadi lagu idqaa macniyan bay noqotay uma qulibat idamatu kasratan limunaasabat ilya macniyan ba iska noqotay soo warkaas si fiican maydaan fahmin haddaba laqmada eeg ucmilat waa la camal siiyey ma maa baa la camal siiyey icmaala layse layse camal siinteeda oo kale duuna in in sokadeed xaalada ay tahay inta nactigeedi baa maqane inta azaaidati ee zaa'idada maca baan nafya maca baqaain nafyi nafyi baaqi ahaanshiila jirkii xaalada ay tahay maadu tartiibina wamaca baqaai tartiibin tartiibba aanshihila jirkii xaalad ay tahay maadu tartiibka oo zukina la ogaaday huwa tartiibka wa ajaaza way baneeyeen alculamaau culimmadu waxa ay baneeyeen sabqa xarfi jarin wa majruurihi xarfu jar iyo majruurkiisa soo hormarkiisa ayay baneeyeen alcaamilodhate y sabqa xarfi jarin xarfu jar soo hormarkii ayay baneeyeen wuxuu ka soo hormaraya maxay waa khabarkii iyo ismiga ayuu kasoo maad kama soo hormari karo ila maad iyadu muxuu faji biha matruwatan la taaliya iyadu matruwa in noqoto taaliya ma noqonayso wa dharfina wa sabqa dharfin dharf horumarkiina way baneeyeen ismigii iyo ka soo hormaro khabarkii wadaalika tusaaluhu ka qawlika qowlkaaga iyo wixii lamid ah weeye aad ku qawshid maa anta adigu ma ihid macniyan mid loo qasadsiiyey ma ihid bi aniga mid loo qasadsiiyey ma ihid maa anta adigu ma tihid macniyan mid loo qasadsiiyey b aniga mid loo qasadsiiye ma ihid waa ism mafcuul weyan macnihiis waa mid loo qasadsiiye aniga ma ihidniyo labada bid waan fahnay la tahay wrafca macuufin bbal wrafca macطuufin blaakin aw bbal min bacdi mansuubin bimalzam xayثu xal waa yahay wowga qaada halkana walzamta taga walzam laazim rafca macuufin mid la cadfay rafcihiisa laazim bilaakin laakin aw bibal ama bal lagu cadfay min bacdi mansuubin mansuub dabadii la cadfay min bacdi mansuubin mansuub dabadii la rafciyey min bacdi mansuubin mansuub dabadii laasim bimaa maa lagu nasbiyey xayu makaana laazim xalla u degay almacuufu macuufku u degay marka iska fududoo kabarkii maada khabarkii maada ayaa wax lagu soo cadfay abarkii maada ayaa macduufu alayhi noqday oo wax lagu soo cadfay maxaa la samaynaya ha iska soconndatirin xuruf cadafkiisa ma taqaanid horta mise ma naqaanaba imise aan sagaal soo maa sida soo sagaal ma laba qaybood baa loo qaybin jire ayaa loo qaybin jiray bacduhaa yuujibu alاshtiraaka fi اlicraabi wاlmacna xurufulcadafka bar ka midii waxa waajibin jiray inay macduufka la cadfaya iyo macduufu calayhiga lagu dul cadfaya ay wadaagaan icraabta iyo macnahaba xukunka iyo lafdigaba inay wadaagaan hadduu muujab yahay iyo haddii u muhbat yahay imisay ahaayeen lix bay ahaayeen sooma lix bay ahaayeen wa bacduhaa yuujibu اlاshtiraaka fi اlcraabi duna almacna xuruufulcadafka badhna wuxuu keeni jiray uun inay macduufka iyo macduufu calayhigu ay wadaagaan maxay icraabta meesha taalla uun laakiin ayna wadaagin macnaha ay kala duwan macnaha saddex bay ahayn saddexdaasa fudud saddexda soo qaado waa laakiin iyo bal iyo laa saddexdaa haraf maxay faaidin jireen icraabkun bay wadaajin jireen macduufka iyo macduuf caleyhi macnaha may wadaajin jireen waa kala duwanaa musbat iyo nafyi buu kala noqonaya sooma soosam lixda horena da saddexdan ka jar inta kale waad fahmaysaa marka intaasaa kuwa fududa haddaba halkaasaa la eegaya xuruf cadafkii baa la eegaya marka xuruuftan xuruf cadafkii haddii ay tahay xuruuftii he wadaajin jirtay macduufii macduufu calayga icraabka oo keliya macnaha aan wadaajin jirin maxaa la samaynaya macduufka waa la godaya waa la rafcinaya wax kale ma banaano walaa xaaga saxiix walala wax kale kuma banaano hadduu xarfu cadafkii noqdo maxay saddexdii xarafee macduufka iyo macduufu calayhiga wadaajin jiray icraabka uun ee macnaha aan wadaajin jirin laakin baad wax ku socda horta soo saddex mayhan sow laa iyo maxay ahayn iyo laakin iyo bal sooma laadii daaqadaba ka saar ma soo geli karta halkan iyadu sababtu waa maxay laadu markay xarfu caadif noqonayso maxaa ka horreyn jiray jumle musbata wax musbata ka horreyn jiray iminkana nafyi baa ka horrayba iyadoo horta daaqadaba ka saar may soo geliba maxaa soo haray laakin bal keliya noo soo hadhayba sooma haddaba markaynu nidhaano maa zaydun qaa'iman markaynu saan idhaahno ayaad laakin xarfu cadaf ka dhigtay ismiga laakinta ka dambeeya ee mactuufka ah waa macduuf waxa ka dambeeya lakinti waa xarf cadaf sooma ya ya mayna macduufayn waa laakinta ka dambeeya maxayna samaynaa weligaaba god walzam buu ku yidhi be maxaynu odhan maa zaydun qaa'iman laakin qaacidun baynu odhanana laakin qaacidun baynu odhanana sababto waa maxay eeg maa zaydun zayd ma aha qaa'iman mid taagan maaha laakin qaacidun wuu fadhiyaa lakinta waxa ka dambeya wa maa waa musbat maaduna masbadkuma camalfasha baday may ku camalfasha may idan mubtadaynu usoo qadaranaa qaaciduntan waa khabar maa zaydun zayd qaa'iman mid taagan maaha laakin qaacidun laakin huwa qaacidun zayd waa fadhiya warkaasi ma caddo waayahay bashina soo qabsada waa la midune maa zaydun qaa'iman zayd maaha mid taagan bal jaalisun waa mid rifcisiid weeyaan markaa haddii ay yihiin xuruuftan cadafku xuruuftii keensanaysay macuuf iyo macduuf alaygu inay icraabka un wadaagana macnaha ayna wadaagin macuufka ay soo cadfayaan rafca ulaazim intaa ma fahmi waysa maya xarfu cadafkii wuxuu noqday xarafkii keeni jiray macnaha iyo icraabkaba in ay wadaagaan macuufka iyo macduufu alayhigu waxay noo banaan jaazan nasbu warafcu nasbi iyo rafcaba way noo banyan weliba nasbaha sii fiicanba maa zaydun zayd qaa'iman mid taagan ma walaa qaacidan mid fadhiyana maaha warkuu iska cadi xukunkiina way wadaageen oo wada mansuub macnihiina way wada wadaageen waa muhbat mana maa zaydun zayd qaa'iman mid taagan ma walaa qaacidan mid fadhiyana maaha hadduu u jiifaatay kolka soo saamaada waayahay kale oo inoo banaan inaanu rafcino aynu nidhaahno maa zaydun qaa'iman walaa qaacidun walaa huwa qaacidun mubtadi baynu qadarina markaana lakin waad fahamtay ta warku si fiican inaad fahamtay maan filaya macduufka iyo macduuf aleyhi oo sheekh naasir ya ma fahmin macduufka iyo macduuf aleyhiga haddii xuruuftani ay wadaajinayaan maxay icraabka uun macduufkoodii haba iska ilaaliyo rafcunu laazim walzamta hayso haddii ay wadaajinayaan maxay icraabka iyo macnaba haddii wadaajinayaanna jaasa wajaasa nasbana banaan rafcana banaano nasba la doortayba waaba intaaba de wax aday kuma jira marka baydkan haddaba icraabkiisa iska ilaaliya walzam soo ma aragtaan ya waa amru min lazimade lazima yalzamu waa min baabi calima yaclamu sooma garanaysaan haye rafca macduufin waxa weeyaan waa min baabi idaafati almasteri ilaa mafcuulihi bacda xasfi faacilihi waa master loo tiiriyey mafcuulkiisi intii faacilkii laga xadfay bilaakinta waxaynu ku cadfaynaa macuuf ila ismi mafcuule min bacdi mansuubin ka waran waxaa banaan inaad macuuf ku cadafti waxa kuu banaan inaad rafco masterkaa ku cadaftid waxa kuu banaan ilzamta dambe inaad ku cadaftid galbata kuu fududaata maada meesha taala ma arkaysaan ya fii maxali jarin baynahabi faacil taala mansuub buu leey ismu mafcuul ayn fii maxal jarin ismu mafcuul taala xaysu iskaga tacaluji ilzamta ila waa tarafe xallamaad garanaysaa naabi xalla faacilkeegi me waa mactuufku u noqonaya jumladani fii maxali jar bay idaafati xaysu xaysu baa looga daafiyey laqmada si fiican baad ku soo fahmaysaan bay la tahay walzam laazim haddaan faacilkii soo qadaro u fiirsada walzam laazim rafcaka waa min baabi idaafati masdari ila mafcuuli ma soo faacilkii waa go'an faacilkii baan keenayaa eega walzam laazim rafcaka adigu rafcintaada laazim mactuufan mid la cadafto aad rafcisid mana si fiican aydidinka ku caddan bilaakin laakin lagu cadfo aw bibal ama bal lagu cadfo min bacdi mansuubin mansuub dabadiina la cadfo bimaa maa lagu nasbiyey xayu makaana laazim xalla u degay almactuufu mactuuf meel kasta oo mactuufkaas aad ku aragtid waad laazimaysaa rafcaasaad u laazimaysaa buu leeyahy si fiican fahdeen baan filaya ka soco wa bacda maa walaysa jaral bal khabar wa bacda laa wanafyi kaana qad yujar bu yidhi halkana alayse allaahu bikaafin cabdahu iyo alayse allaahu bicasiizin dintiqaam iyo haddii kuwaadkaan jirtay iminkaad baranaysaa wuxuu yidhi wow wa qaado wa jara doono wa jara lbaaw albaanan darata nadbi baa loo qasriyey wajara waa jaray albaau waa jaray badii azaa'idatu azaa'idada ahayd bacda maa maa dabadeed walayse iyo layse dabadeed alkhabara ay khabarahumaa khabarkoogay jirtay wowga qaado waqad yujarudhe in la jara ayaa la arkaa alkhabarudhe khabarkii in la jara ayaa la arkaa bacda laa laa dabadeed in la jaraa la arkaa wa kaanay wa bacda kaana kaana dabadeed in la jarana waa la arkaa kaanada almanfiyati la anfiyey muxuu ka wada wuxuu ka wada ba'da si fara badan baa loogu siyaadiya khabarka layse iyo khabarka maada waa intaa layse khabarkeeda ba zaa'ida in fara badan jirta maada xijaaziyada ee layse in fara badan khabarkeeda ba baa lagu siyaadiyaa shadriga hore waa intaa shadriga hore intaasu kuu sheegay oo waa kan tusaaluhu alaysa allaahu bikaafin cabda ilahay addoonkiisa miyaanu ku filnayn balaa weeyaan ilahay waa ku filan alaysa allaahu allah miyaanu ahayn bikaafin ay kaafiyan mid ku filan cabdahu addoonkiisa haddaba u fiirso alifku waa istifhaame layse ismigeedii me waa allaahu aba khabarkeygii war aba khabarkeygi waa bikaafintan wey bikaafintan weeyaanoo awalhore haddeenad aqoon beydkan u soo qaado waa bacda maa walaysa jara bal khabar khabarkii layse maxaa jiray babaa jirtay alaysa allaahu bicaziizin layse khabarkeygi me bicaziizin ay caziizan qur'aanka marka laga adabsanayana ila afka ku quraanka ziyaada kuma jirte waa siliy tawkiid baa ladhaa halkani waa siliy tawkiid culimada hore marka tafsirka macnaynayaan halkan markaad joogtid waa ziyaado wey halka quraanka marka jooga taaduban waa siliy tawkiid baa la odhanaya saxiix walala waaya waa tan miimtiga waa tan maadayna wamaa rabuka biaafilin awal hore haddaan craabi karin way kuu fududdaa imika wamaa rabuka biaafilin maadan waa tii laysa shabahaysoo rabuka waa ismigeedii biaafilinna waa khabarkeedi bada lagu siyaadiyey wamaa rabuka biaafilin ay aafilan camaa yacmaluun ilahay ma moogana waxay samaynayaan ilahay waa ka warhaya wamaa rabbuka bidallaamin lilcabiid wamaa rabbuka rabbigaa muu ahaanin bidallaamin mid dulmiya mid dulmi badan ma iska ilaali waa nisbadii baa looga jeeda haddaynu dulmi badan nidhahna maxaa ka dhalanaya intii yareed baa ka dhalanaysade soo waa nisbe wey nisbe weyaan dhallaam waa facaal nisbaynu ka dhignay wamaa rabbuka rabbigaa muu ahaanin bidallaamin ay dhallaaman mid dulmiya ilaahay muu ahaanin lilcabiidi adoommada soo maynaan fahmin bidhallaam markaa badaa lagu siyaadi marka halkaa maxaynu ku fahnay shadrigaa hore maada iyo laysada khabarkooda ba zaaidaa lagu jaraa si fiican mau fahnteen kaa socda waaye inta dambana muxuu ka wadaa laada laada aya adde laada naafiyada way noo soo waa tanay ku jirta iyadna lena laada iyo kaanada la anfiyey kaanada la anfiyey khabarkoodana si yar baa loo gelin karaa waqadaynu ka qaadan in la jaraa la arkaa waa taqliil maa iyaga way geli kartaa lakin kuwa hore way ku badan tahay laada khabarkeeda iyo kaanada laanfiye khabarkeedana way geli kartaa intaa masl fahn tusaalead ku fahmaysin eega waaya mamaada xijaaziyadun bay gaar ku tahay mise tamiimiyadiina way ku jirtaa siiba wehi iyo alfara yaxya bnu zakariya waxaa laga soo naqliyey ina baada lagu siyaadinayo maada tamiimiyada ana mar labadaa duq haday soo naqliyeen siba wey duqii haddii wax soo naqliyeena dee kale oo diidan waxba ha eeginba iska ilaali waxbaa milicsan dad kale lisi wey baa ku tagsanoo kule maada taymimiyada dabeed la siyaadiyey ashcaartoodana waa laga helay abucali alfarisi ka waran ra'yigiisu wuu isbaraanbaray marna haa buu marna mayuu yidhi iyadoo ba'dii lagu siyaadiyey khabarka laada waa tan wuxuu yidhi fakun lii shafiican yowma laduu shafaacatin bimunin fatiilan can sawaadi ibni qaaribin buu fakun waxaad ahaataa lii aniga waxaad ii ahaataa shafiican mid ergeeya yowma maalin laaduu shafaacatin mid erge u saaxiibii bimuqnin mid taraya aanu ahayn fatiilanee qadra fatiilin xuubtimireedka yar qadarkeeda qur-aanku dhowr goorood buu ka tilmay soma fatiil buu mar ku tilmaamay marna naqiir baa lagu tilmaamay marna qidmiir baa lagu tilmay intuba waa timirta mar waa xuubka guud qidmiirku aye naqiirkuna waa jeexaya waa dilacaya laftiisa fatiilkuna waa maxay waa jeexa xuubka kusi dhex jira weyaan fatiilku qur-aanku inta goorba u sheegay can sawaad ibni qaaribi sawaadkii in qaaribi aha maxalu shaahidkeen waa maxay laa duu shafaacatin duudan waa ismiyeedii bimuqnin ay muqniyan bay noqonaysaa ila badasta lagu siyaadiyey muqniyan bay noqonaysaa khabarkana waynu soo dhiganay iyadoo khabarka kaanada manfigaana iyadoo lagu siyadiy waynu soo dhiganay halkaynu ku soo marnay laamiyatulcarab baynu ku soo marnay wain nudat ilaydi ila zaadi lam nakun biacjalihim mid ah, shacu lqawmi acjalu midnaa ka soo marin wain muddat haddii la taago alaydi gacmaha haddii loo taago ila zaadi jidmarka ama jidcinka ama sahayda af somalika ad u taqaanid keen u naqana anagu zaad maxaynu u naqaanaa sahayd isku mid u baynu wadana jidcina soomaaliyada qaarkood baa u yaqaana jidmarna qaar baa u yaqaana wa in mudad haddii la taaga alaydii gacmaha ila zaadi jidcinka ama jid marka ama sahayda lam akun anigu meehi biacjalin ka degdega anu meehi id ciladu waxay tahay ajshacu lqawmi qoomka ka hamuun goranyada qaba ama ka hunguriga badani acjalu ka degdega weeye soomaalidu intaa way taqaanaayo dadka waaweyn baa laga xuba dad waaweyn haddii cunto meel loo soo wada fadhiisto adiga heer horey horta waa lagu odhanaya bismillah soo ma dhinacaad baan ugu fiicnay la taha soo maade <laughs> ya waa ti muka digaya biajalimkooda aad u degdegaha odhan wuu is ammaanaya ceeb bay noqon marka haddii afcalu taftiil sideedii ka laqmayso afcalu taftiil laysa calaa baabi biajalimka degdega uun dhe ilaa ammaanti baa ka xumaanaya ajarka dambe laftiisa haddee doontid afcalu taftiil baabkiisi kuwad haddee doontina afcalu taftiil laysa calaa baabi dhe maxalusheedka ka qaadana soo maxay lam akun ismigeedi waa maxay waa ana khabarkeediina me biajalihim ta weeyaan de awlaraatay kugu adkayd si fiican baad caagu faandeela tahay ka soco wajarada soomart woga qaado wajarowga baan idin idhi albana waa khabarkeedii baan idin idhi waa faacilkeedii jar faacilkeedii weeyaan bacda ma jara ku tacaluji walaysana ku cadaf alkhabarana waa mafcuulkiide waa mafcuulkii intaa ma isla fahnay waqad yujaru naabi faacilkeedii me khabarku u noqonaya bacda laa yujaru ku tacaluji wanafyi kaana waa min baabi idaafati sifati ilaa mawsuufihaa arrin labaad baa kusii jirta oo waa min baabi ilaaqi lmasteri wa iraada ismi lmafcuul bal u fiirsada wax wax ku jira waa min baabi idaafati sifati ilaa mawsuufihaayo kaani waa maxay waa mawsuufkii sifadiina me waa nafyiga nafyigani waa masder iminka masdernimona loomana jeedo ism mafcuul baa loo jeeda waa min baabi idlaaqi masderi wayraat ismi mafcuul laqmadaad ka fahmaysin eega wa jaral baau badii waa jaray alkhabara ah khabarkii ayuu jaray bacda maa maa dabadeed ayuu jaray wa layse dabadeed ayaa u jaray waqad yujaru khabarka ina jara ayaa la arkaa bacda laa laa dabadeed ina jaraa la arkaa wa kaana wa bacda kaana kaana dabadeed ina jaraa la arkaa kaanada almanfiyati aniga ku la anfiyey masderkii maxaanu ka dhignay waa min baabi idlaaqi masderi wa iraadati ismi mafcuul kaanada almanfiyati ee la anfiyey baydkan oo sandamelada ka soo fi nakiraati oo cimiladka laysa la waqad tali laata wa inda alcamala wamaa lilaata fi siwaa xiinin camal waxaad fadi rafci fasha walcagsu qal ucmilad ay noo soo qabta ucmilad waa la camal siiyey laa waa la camal siiyey fi nakiraati nakiraadka dhexdeeda ayaa lagu camal siiyey ka laysa layse xaalada ay lamid tahay waqad talii inay tawalidaa la arkaa waqad talii inay tawalido oo ay qabato ayaa la arkaa laata laata wa in iyo ini daa kan kan alcamala ee camalkaa wamaali laata laata uma sugna fii siwaa xiinin fii siwaa lafdi xiinin lafdigaa xiinin a ah wax ka soo hadhay uguma sugna camalun camal wa xadfu dirafci godaalka ka u saaxiibkaa goyntiisu fasha waa faafay huwa xadafkaasi walcagsu dabagedina alla wuu yaraaday huwa cagsigu labadan beed waxaa lagu duuduubay saddexdii kale laadii soo ma garanaysaan iyo laata iyo in halkana lagu sheegay iyagana isu dhammaaday u kitaabay baabka kala faraadu waxaa ku soo xigta laa laa bay noogu soo xigta soo ma laadu madhab alxijaaziyiin camalka laysoo kale qabanaysa amaa reer banu tamiim miya way ihmaalinayaan iyagu <laughs> reer banu tamiim reer banu xijaas ba iyaguna iska soo horjeeda marka soo maaris halkay basriyiin kuufiyin isla go'een waaya marka cinda alxijaaziyiina shuruud baa loo shardiyaya shuruuddaa loo shardiyayaa shan shardi weey shan shardi baa loo shardiyaya laadu markaa camal falaso maada imise shardi aynu soo dhignay lixda maada sow lix mehe afar u sheegay laba aynu iskeenay soo lix maahan laadana shan baynu odhanayna shantii sheekhu imisu sheegay maada imisu shardi baa loo sheego matniga ku qorna afar baa ku qorna afartii midun ka tag afartii taynu ka tagayna waad garanaysaa in ka taga in in duuna in bu ku yidhi in waa inaan la xidhiidhin bu ku ma laada inin lama xidhiidhoba aslanba lama ziyaadiyo laada in dabadeed iska tuur maxaa soo hadhay saddex saddexday ahaayeen saddexdaa maca baan nafyi dhade nafyigiinu baaqi yahay oo ilaa aan lagu burin laa rajulun ilaa afdala min zaydin waa khalad ma nasbin kartid waayo waad burisay laa eh, rajulun eh, maxaad odhan laa rajulun ilaa afdalu min zaydin khabar baa laga dhigaya khabar baa laga dhigaya maxay noqon lahayd rajulun afdala min zaydin saasay noqon lahayd samanade iminka laakiin maxay noqotay ilaa baa lagu buriyey soo ma laa rajulun ilaa afdalu min zaydin baa iska rafci waa shardi kii hore inaynu daba socona dabad garanaysaa baylata shardiga labaad ee halkii hore inoogu qornaa maxay waa tartiibin khabarkii ismigu waa inay sidooda u kala tartiibsan yihin hadduu khabarkii soo hormaran iska dhaa ka warrama laa qaa'iman rajulun may bannaan tahay la laa qaa'imun rajulun iska dhaa aye macmulkhabarkiina waa lamid macmulkhabarkiina waa lamid isna waanna soo kalba soo saddex maalkaasi xabad waxaan ku daranaa waxaynu ku daranaa isaga inoo sheegay ta lagu darayo fi nakiraati oo cumilaka laysa laabugood labaduba waa inay nakire yihin ismiguna khabarkuna waa inuu nakire yahay macrifo kuma camalka shilaadu ismigeedu waa inuu nakire yahay rajulun afdala minka warku waa yahay rajulun waa nakiro afdalina waa nakira da waynu isla garanana ila macrifo maaha sooma ismigeeda iyo khabarkeeduba waa inay nakira yihin ugeeda shardigana waa imisa ya soo afar maade xabad keliya inoo dhiman xabaddana khudariya inoo qorayo oo waa inayna ahayn laa allatii tanfi ljinsa nasan jinsiga anfinta anfiyeyso nas waa inayna ku ahayn jinsiga anfiyeyso laadani nas waa inayna ku ahayn laa allati linafyi jinsi ala sabiili tansiiso ma garanaysa waa iman doontaa waa nas ku ahayn waa inay ku tahay ama maaha tii anfiyeysay wuxdada waa tahay wuxda soo ma garanaysa tii wuxdada anfiyeysay kelida tii anfiyeysa waa tahay laa rajulu afdala minka ya rag oo fadli badna ma laa rajulu afdala minka rajul kaama fadli badna waa hal wuxdo waa inay xillimay nas ku tahay baabkaygaan ku gaari doona ilaa saddex goor bay ahaan jirtay sooma halkaygaan ugu tegi doona marka imise shardi bay yeelatay shan saddex iyo ila leedahay maadii aynu soo sheegno matniga inoogu qoraayn midna iyadu sheekhu u sheegayo fi nakiraati inu yidho ismiguna waa inu nakire yahay khabarkuna midna khudariga inoo qoray oo oh, waa in ay anfintan ay anfiyeyso waa tahay tii wuxdada anfiyeysay ama ku ahayd anfinta daahirka ku a laakiin nas waa ku ahayn nas waa ku ahayn shantaa shardiba iyadana loo shardiya waa ka xaggaas kule tacazaa falaa shayun cala alardi baaqiyan walaa wazarun mima qada allaahu waaqiya tacaza waa niyo sabirsi qadrigii baan kusoo marnay shayun shayna ma aha eeg jinsi bay anfinaysaa laakiin daahir bay ku tahay falaa shayun shayna ma aha cala alardi dhulka dushiisa baaqiya mid ku hadhay adduunka dushiisa ma waxbaa joogjoogaya waa maya wey walaa wasarun meel la magan galaana waaqiyan mid ilaalinaya hamima qadalla wixii ilaahay kuu qadaray meelaad magan gashaa kaa ilaalin mayso kaa horjoogsan maysad maxalsheedka maad garanaysaan walaa wasarun waa ismigeedii waaqiyan waa khabarkeyga labadaba waa nakiro falaa shayun baaqiyanna waa nakiro labadiba nasartuka id laa saaxibun hayra khaadiliin fabuwi'ta xisnan bilkumaati xasiina buu yidhi nasabtuka niyaho waan kuu gargaaray id wakti baan kuu gargaaray laa saaxibun wax saaxiib ihi hayra khaadirin mid wax hoojiye hayrkii aanu ahayn ee uu yahay mid marka saaxiibku uu ka garab baxo eanu waxba u tarayn markaasaan anugu kuu gargaar u leeyahay niyo fa buwita waxaa lagu dejiyey xisnan dhufays baa lagu dejiyey dhufayskaasoo xasiinan lagu ilaaliyo bilkumaati geesiyeyaal rag geesiyeyaal meel lagu ilaaliyey ayaan ku dejiyu ku niyo xilliga saaxiibku saaxiibka kale uu hoojinayo maal maad garanaysaa laa saaxibon mayna ismiyadi ahayn hayra khaadilin mayna khabarki ahayn waa soota macrifowda soota la daafeeyey war ama macrifaa loo daafeey ama yaan iyo mithli iyo maba maba waa asmaa fi libhaan baa la dhahdaa wixii rabtoonaha loo daafey waa nakirun iyagu la haysta weligood macrifo ma noqdaanba nakirun mayba laazimiyaba hayru iyo mithlu iyo soo ma garanaysaan barko culimada barkood waxay leeyihiin saw fi nakiraatina ma odhan macrifay ku camal fali kartaan bay ku macrifo ayuu noqon karaa ismigeedu baytushacirkaasay u deliishanayaan badad ficin ladiigu diin falamaa tabictuhaa tawallaat wabaaqat xaajatii fii fuaadiya waxallaad sawaad alqaal bila'aana baaqiyaan siwaahaa walaa can xuubihaa mutaraakiya wuxuu yidhi badad way muuqatay iska ilaalaad sheekhu badad way muujisay oo dhan ficilka baday waa laazime badad way muuqatay wey ficla dii wuddin ka ficli dii wuddin midka gacayl u saaxiiba ficilkii oo kale ayay u muuqatay falamaa tabictuhaa markii aan dabagaleen raacay tawallad way iska jeedsatayba wabaqat waxay ku baaqi yeeshay xaajatii aniga dantaydii ila jacayl buu ahay fii fu'aadiya qalbigayga waxba iga dhex buuxaya buui waxallad waxay degtay buui sawaad alqalbi qalbiga halkiisa madow bar baa jirta meel madow baa jirta meelaha hadday hawla ku dhibcaan ya ay khatarta waa la garanaya waxallad way degtay wiilisa waa dal qalbi qalbiga halistiisi iyo meeshiisii madoobid bay degtay laa ana anigu mayhi buuri baaqiyan mid dalbaya siwaha iyada waxaan ahayn iyada waxaan ahayn nima soo celinaya cid kalema meja leeci karo baalku waa halis walaa can xubiha mutaraakiyan walaa mutaraakiya can xubiha jacaylkeegana inu dib uguma dhacayo buuri shucaraa hayna moogta maxalu shaahidkeena maad garanaysa innaga shaahid baynu ka ana baaqiyan laada ismigeedii me ana ana mayna macrifayn baaqiyana waa khabarkeegi intaasoo ga socda baytushacirkaas u daliishadeen marka maxay noo yimiday laadina waynu isla qaadanay la tahay maa waynu isla qaadanoo lix shardi baynu u dhignay laana waynu qaadano shan shardi baynu u dhignay koob iyo toban shardi baynu ka takhalusnay marka maxay noo timiday ya maxaa ku xiga culimo indhade intinta shardiga iska so qaata in baa iyadna inoogu xigta waayahay intu madhabu akar albasriyiin walfaraa annaha laa tacmalu shayan maba camal falasaba madhabkuufiyin markaynu fare ka reebna ila far waa kuufiye camalka laysoo kale ayay qabanaysaa waa luqatu ahlulcaaliyi meeshu mutamimadiina odhan jirta ree caaliya ayaa camal siiya saddex shardi bay ku camal fashaa iyaduna ma fahmayna saddexda shardi mabaadka maadii soo ma garanaysaan maadii imse shardi baa u qornaa maxfiga ku qornaa ya afar baan ku qornaa meel afareen afartii halkii noogu qoraa un ka reeba ti intahayd in in waxba kama tarte saddexdii soo hadhay weeyaan inuu tartiibtii ku socdo oo iyo inaan la anfiyin iyo muxuu ahay in macmuul khabarka aanu soo hormar saddexda halkaa ku qoran mooya saddexdaasay leedahay iyaduna saddexdaasay leedahay samaac bay ku soo aroortayba oo luqa alcarabiya waa lagu haya iyadoo soo aroorto camal fashay in huwa mustawliyan calaa axadin ilaa calaa adcafi almajaaniin in huwa ay maa huwa isagu ma aha mustawliyan mid ka gacan sarreeya oo maamulaya alaa axadin ruuxnaba ruuxnaba ninkan ma maamuli kara buu leeyahy ilaa calaa adcafilmajaaniina kuwa waalwaalan ka ugu liita mooyaane kuwa iyagiiba waalwaalan ka ugu sii liita uma maamuli karaa buu leeyahy cid kale waxba uma dhiiban karto ya maxalsheedku waa maxay in huwa mustawliyan huwi waa ismigeedii mustawliyanna waa khabarkeedii in ilmaru maytan bin ضاء حياتي ولكن, يبغى ولكن بأن يبغى عليه فيخذل inilmar ruux maaha maytan bakti biinqidaai xayaatihi noloshiis markay ka baxdo marka nolosha ka baxda nafta ay ka baxda meyd maaha walaakin bian yubqa calayhi waa in lagu xadgudbo oo fayukhdala la hoojiyo inta ninka lagu xadgudbo ee dhulka lala dhaco ee lagu xadgudbo ya ayaa haddana garab waaya cid alla cid garab siisa cid alla cid wax u tartaa wax ka difaacda kaasaa baktiga bugu leeyahy ka kale iska raaxaystaba laysa man maata fastaraaxa bimaytin inama almayitu mayitu laxyaai inama almayitu man yaciishu kaa'iban kaasifan qalbuhu qaliila rajaa'i mayna isku dhaweynba waa beydkani kaa qadrigan kusoban wa isku dhaweyba macal shaahidka maad garanaysaan in ilmar'u maytan almar'una waa ismigeedii maytanna waa khabarkeedii weey maxaynu haynaa inna saddexdaa shirday inuu geyna yadna laatay noo dhiman soo maa laatay noo dhiman waaya laatadu yidna lix bay leeftay lix shardi bay yadna haysataa ya laatiyadna lix bay qaadatay ya mahad soo ma garanaysaan imise shardi baa matniga ugu qornaa afar soma ninkaad ma fahmin ba kuwana fahmaya soma markaade ma <laughs> shuruuddeeda hadda iska jilcisi kuwan noo jilacsan tahay maadi soo afar umay qornayn intii un ka tag maxaa soo haray saddex dhade laana maxaa matniga ugu qornaa xabad fi nakiraat baa u qornaa soo maa nakiray ku camal fasha xabaddaana ugu geeya waa imisa afar labana sheekhaa u sheegayba iyada labana sheekha u sheegay oo oh, waxay ku camal falaysaa xiinin waa inuu yahay lafdiga xiinin bay ku camal falaa waa shardiga lixaad e mid baa la gooyaa marfuuca iyo mansuubka mid baa la gooyaayo weliba marfuuca in la gooyaa fara badan mansuubka in la gooyaana waa yaryahay lixdii shardiba maynan tahayn way fudud yihin markaa de dhinac marka laga fudaydba halka orma laga hoos fahmaya waa yahay xiinin xiinun bay ku camal fashaa bu ihi laata culimadu waxay leeyihiin maxaa iyo ya iyo nuunuma ilaashada mise waxaa looga jeedaa ismu zamaan mubhama oo dhan culimada qaarkood baa dha maye xa iyo ya iyo nuunu dul taagno indhoa kaaga dulbaxaane addo halka culimada qaarkood waa mayane waa kuwaasuna dul taagnaanin waxaa loo jeeda sawxiin ismu zamaan mubhama ma wixii ismu zamaan mubhama sida saacatun oo kale iyo kuwaasna waa la mid nadima albuqaatu walaa tasaacata mandamin wlbagyu martacu mubtagiihi wakiimu bui waa baxrukaamna soo maadeen nadim albukaatu kuwii xadgudbayey way murugoodeen buuri walxaal bay murugoodeen laa tasaacatu waktigu aanu ahayn saacata mandamina saacata nadami wakti la murugoodo wakti aanu waktigu ahayn bay murugoodeen oo dhexda faraha ka cuneen walbagyu xadgudubka martacu mubtagiihi ka xadgudubka dalbaya makaanu daaqitaankiisu wakiimu waa mid daran wey wakiim waa mid culus wey ninka dulmi un raadinaya waa halis buu kuleeyahay shaab ayuu leeyahy naadimkaas maxalusheedka maad garanaysaan walaata saacata mandamin walaata saacado buu inoo qoraya ad muxuu qora shaak se ma arkisid walaat saacataba walaat saacataba se walaata saacada buu matada waay annaga saacadabu qoraya idinkana saacata taba saacadu ad isha kugu qoraya walaata saacada ya walaata saacata weyan saasay leeta waa saa weyan walaata saacata mandamin bay noqonaysaa marka maxalshaahidku saaca iyo xiin waa isku mid marka xiinin una ku dul indha caddaanine wixii ismu zamaan ee mubhamaa la mid a ah weeyaan macnuhu waa inta kee la goynaya marka aayadda qur'aankaa kee la gooyey walaa taxiina manaasin maxaa go'an khabarkii laa ismigii baa go'ano